dheerka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisiriyey garya garis hirtiyey gelingelin ka daran kulcan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa habeen ay talaado soo gelayso taarikh waxay ku haasteysan tahay soddonka oktoobar labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka xog wareysa caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dagaal beeleed sababay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac ayaa maanta ilaa iyo caawa ka dhacay qeybo ka mid a ah gobolka galguduud haddaba ayay tahay dagaalkaasi cidda gadaal ka riixaysa oo doonaysa in gobolkaasi galguduud uu kasii socdo dadka maanta waxaa ka dhex shaqeynaya waa gacmo kale oo maanta la rabo in lagu carqaladeeyo ama eh, lagu xagaldaaciyo eh, dagaalka xoreynta nimanka lagula jiro amase horumarka maanta galmudug ay ku tilaabsanayso wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa inoo waramay qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona booliska soomaaliya ayaa sheegay in ay ku guuleysteen muddooyinkan dambe adkeynta amniga caasimada muqdisho sidoo kalena waxay sheegeen ay fashiliyeen qaraxyo la doonayay in lagu weeraro shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ay ka mid yihiin cali jayte cismaan oo mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ugu baaqeen laga qayb qaato dagaalka lagula jiro al-shabaab si loo guuleysto qodobadaas iyo qodobo kale xubintii kalamaan ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan maalidayday sugaantaasi qaybaha dambe ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan hadduu alla idmo waa mar kaliya xog waraysi cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo halawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenan xog waraysi maanta dagaal beeleed sababay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhacay deegaanka xanan buure oo ka tirsan gobolka galgaduud sidoo kale dagaalkaasi ayaa caawa mar kale dib halkaasi uga qarxay dhimashadii dhaawac ayaa soo kala gaaray beelihii walaalaha halkaasi ay diriirtu ku dhex martay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug cumar maxamed diiriye guurey oo ku sugan deegaankaasi oo aan la xiriira ayaan wax ka weydiiyey dagaalkaasi iyo saameynta uu ku leeyahay deegaanka walaalaha o ehel meel wada deganaa mhm. eh, shaqa kayro ka dhex dhacda eh, lama oran karo waa dagaal beeleed wax dagaal beeleed yara iyo beela dirsana ma jiraan eh, arintaasna maanta siiro lama filaana iyo shaqaaqadaas u dhacday haddana waa halkeedii waa lagu jiraa hadda meesha aanay joogtaa waya deegaanka oo kale sidao u saameynaya markaad fiirisaan shaqaaqadaasi deegaanku de kuma haboona dad ehelo walaalaho de magaalo wada degan dhibaato ka dhex dhacdo wax haboon maaha wax wanaagsanna maaha laakiin dee waa waxun iska dhacdooyinku waa iska dhacan laakiin hadda arrin weyn oo dagaal oo hadda sii faafay ma aha dhacdadaasna hadda waa lagu jiraa hadda ciidankii dawladda hadda meesha joogo amnigii gacanta ku haya waxgaradkii iyo dawladdiiba hadda waxaa laga wada shaqeynhaya deegaanka sugnayo dawladduba waxay ka wada shaqeynhayaan sidii arintaas loo dhamayn lahaa meel fiican fiicanana haddii joogtaa ah caawa kusoo hoyatay ilaahaydantii waxaana rajeynaynaa inaysan dib damba shaqaqadaas ugu soo noqon deegaankaas waay waxaa nagu maqaalaha eh, in caawa mar kale eh, baaliya halkaasi kusugnaa ay dagaalameen maxaa ka jira wararkaas maya caawa wax dagaalo ka dhacay ma jiraan shaqaqadii maanta dhacday oo dadku wax ku noqday mooyaane wax caawa dhacay habayaraatee ma jiraan waayahay dagaalada socda ee gobolada mudug iyo galgaduud ka socda ee lagula jiro al-shabaab saameyn noocay uu ku yeelan karaa hadii dagaaladan ama shaqaaqooyinkan aad sheegtay ay sii socdaan sida u sheegtaba horta dagaalka maanta soomaaliya oo dhan ka furan galmudug ka furan waa dagaalkaas nimanka qawaariijta arxalaawayaasha lagula dagaalamayo isaguna waxaad la socotaa galmudug inuu meel wanaagsan uu marayo dadka reer galmudugna dhammaan meel ay joogaanba eh, in wakti la geliyo ama laisku mashquulo eh, dadka reer galmudug eh, arrintaasi arrin maanta ku habboon ama sax ku ah maaha waxaana ugu baaqayaa dhammaan dadka reer galmudug in aan inay u midoobaan oo maxaa dhammaan waxaa maal iyo muruq iyo maskax waxa ay leeyihiin ay isugu geeyaan nimankaas inta yaroo galmudug kaga harsan gobolada midig iyo galgaduud barigooda ah sidii looga sifeyn lahaa inay muxuuahay isugu geeyaan waxa ay maal iyo ciidan iyo ay leeyihiin dadka reer galmudugna ayna wax kale ku mashquulin oo wax kale ayna wakti isaga luminin oo waliba waxyaalaha ayaga dhexdooda dadka ehelka ah oo reer galmudug deegaamada ay wada degan yihiin aan dadka waa dareensannahay dadka maanta waxaa ka dhex shaqeynaya waa gacmo kale oo maantay la rabo in lagu carqaladeeyo ama lagu xagaldaaciyo dagaalka horeynta nimankaa lagula jiro amase horumarka maanta galmudug ay ku tilaabsanayso oo ay ku socoto oo maanta mxuahay la dareemi karo horumar aada loo dareemi karo qurux badan ah waxaasoo dhan baa la doonayaa in maarta lagu hagardaamayo arrimaha marka dadka reer galbeed waxaa rabaa arrimaha noocaasa ah inay eh, ka foojignaadaan oo maaragtay maxaha aan lagu mashquulin oo wakti aanay gelinin intaas ayaan ugu baaqayaa dadka reer galmudug waana mahadsanta waayahay wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ee dowlad goboleedka galmudug eh, ma ka shaqeysaa sidii dadkaasi xal loogu keeni lahaa maadaama deegaanada galmudug ay in badan kusoo noqoneen colaadahaas ma ka shaqeysaa wasaaraddu eh, wasaaraddu waxay leedahay qayb dib leedahay Eh, la socotaba dib uheshiisiin badan baa muxuu ahaye badan iyo meelo badan oo shaqaqooyin ama dhibaatooyin ka jiri jireen laga sameeyey oo hadda nabad ku naaloonaya oo wax dhiba ayna ka jirin marka arinta wasaaradda way ka shaqeysaa galmudugna dhammaantii waxaa dareemaysaa in amnigooda uu maarata meel fiican joogo oo amnigooda hagaagsan yahay oo meelaha nimanka cadowga meelaha meelaha yaro ka sugan yimaan inta kale oo dhan horumar la taaban kara uu ka socdo way waxaa sheegtay wasiir eh, in gacmo shisheey ay dagaaladani eh, ay qayb ka horinayaan iyay tahay cidda aad ku tuhmeysaan idinku ciddaan ku tuhmaynaa waxa weeye waa nimankaas dhagaalqabayaasha waxa weeye oo iyagu ka faa-iideysta eh, dadka deegaamada degan oo deriska ahi inay isku mashquulaan oo isku dhibaatoobaan oo iyaga looga mashquulo oo intaa ay cimri dheeri ka dhigtaan oo maaragtay muxuu ahay iyagu intaa ay ka raadiyaan fursad ay ka raadiyaan taasi wax qarsoon maaha waa ama shaqadooda waan ognahay inay gacamada dan ay adeegsadaan dadka miyiga degan oo kale ay ka faa'iidaystaan dhibaatooyinka biyo-la-aanta iyo waxyaalaha yaroo ka dhex dhaca dadka danadka ay uga faa'idaystaan waxaas wax jira weeye inkastoo hadda dadku arintaas aada uga soo kabanahayo oo aada loo soo fahmay nimanka dhagartooda oo aada looga soo kabanahayo hadda eh, laakiin arintaas arrin jirta wey fariintaan u dirahayaa waxa weeye shacabka reer galmudug maanta reer galmudug maanta meel wanaagsan bay mareysaa waa siyaasad degan horumar amni iyo maarata ay ku tilaabsanaysaa sida runta aada u wanaagsan waxaan rajeynayaa marka doorasha galmudug u baaqayaa inay amnigooda xagsadaan horumarkooda gacmaha isku qabsadaan amni darada ay ka foojignaadaan una midoobaan sidii nimanka dhagardagayaasha loosoo loo mahayn looga afjari lahaa deegaamada iyada ay ku hareen oo ku sugan yihiin waxaad la socotaan inay nimankaasi dowladnimada iyo horumarka iyo nolosha iyo dhammaan ay caqabad ku yihiin marka dadka reer galmudug waxaan ugu baaqayaa meel kale iyo dagaal kale iyo meel kale xabad laanta galmudug uga baahana ma jirto cadowga galmudug waa waa nimankaa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed diiriye guureey ayuu kaasi oo u warameeyey k n ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyasku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waxaad waraysaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya booliska soomaaliya ayaa ka waramay howlgallo saacadihii u dambeeyey laga sameeyey qeybo a ah gobolada dalka iyo sidoo kale magaalada muqdisho kuwaas oo sheegeen in lagu fashiliyay qaraxyo al-shabaab ay doonayeen inay kusoo geliyaan gudaha caasimada ee muqdisho afyeenka ciidanka booliska soomaaliya sadiiq doodisha ayaa warbaahinta u waramay dalka gaar ahaan magaalada caasimada iyo dalka dowlad goboleeda xubnaha ka ah dowladda federaalka ah laga soo bilaabay lix iyo labaatanki bishii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan ilaa maanta oo soddonka bisha oktoobar ah ee waxaanu ka diiwaan ama hay-adaha ammaan gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyed ay ka diiwaan geliyeen dhacdooyinkii ka dhacay magaalada caasimadda ah iyo gobollada dalka oo isugu jiray dhacdooyin dilal ah oo intooda badan ay khawaarijtu geysatay dhaawacyo tahriibin kufsi oo dhammaantood ahaa eh, dhacdooyin ama falal lid ku ah amniga iyo xasiloonida eh, ummadda soomaaliyeed hase yeeshee dhacdooyinkaas oo dhacay wax saamayn guud ah kuma aysan yeelanin amniga iyo xasiloonida guud hase yeeshee waxay ahaayeen eh, dhacdooyin amni darra ah oo dhacay markaan ku bilaabo magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan gobolka banaadir deegaanka daarusalaam shan iyo labaatanki bishii oktoobar waa halkaa dhacdo ayaan ka qaadanayaa shan iyo labaatankii dhacdooyinka intooda kaloo dambe waxay ka bilowdaan lix iyo labaatanki bisha markaa shan iyo labaatankii bishii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan ayaa abbaara shantii iyo bar subaxnimo ayaa mid ka tirsan khawaarijta ama qof nafti halligoo khawaarijihii uu waday qarax uu ugu talagalay ama miino ugu talagalay i d oo ugu talagalay inuu ku dhibaateeyo shacab soomaalida waxba ka galabsan ayaa dhagartii isaga ku laabatay oo qaraxii ku qarxay waxaana meeshaa ku tawafay ama ku naf qofka khawaarijta ah keligii mana jiraan wax khasaarahoodka shacabka ah ka soo gaaray degmada xamarweyne gaar ahaan ee waddada v a jito ayaa lix iyo labaatankii bishii oktoobar laba kun eh, saddex iyo labaatan labadii ama siddeeddii iyo soddon iyo shan daqiiqo ama siddeeddii iyo bar ayaa guri ku soo dumay balakoon guri ku soo dumay dad gurigaa deganaa waxaa ka dhashay khasaaro laba qof ah oo iyaguna dhaawac fudud ahaa isla markii gurmad caafimaada loo fidiyey wax khasaara intaa ka weynay kama ayna dhalan degmada wada jirin gaar ahaan waaxda tima ayaa lix iyo labaatankii bishii oktoobar laba kun lix iyo labaatan abbaara lix saac iyo labaatan fiidnimo ama sekda dhexe ayaa khawaarijtu waxay si dhumaalaysi ah ku xirtay miino guri e, qof muwaadina uu deganaa gaar ahaan qof xeerilaaliye ah ayay gurigiisu ku xireen miinadaa way qaraxday wax khasaare ah oo dadkii guriga ku sugnaa muwaadiniinta soomaalida gurigaa deganaa ka soo gaaray ma jiraan hase yeeshee waa falal amni darro oo dhacay e, ciidamada ammaanka ayaa goobtii ku baxay gurmad ayaa loo sameeyey e, nasiib darro gacanta laguma soo dhigin khawaarijtii sida dhumaalaysiga ah meesha u dhigtay laakiin qaraxaasi wax dhibaato ah oo uu geystay dadka u geystay ma jiraan marka laga reebo burbur uu gurigii lagu xiray soo gaarsiiyey degmada hodan bisha octoobar ayaa isna ee dukaankiisa dhexdiisa ayaa suuqa mooska ee laba qof oo basoorad ku hubaysanay waxay ku dhaawaceen qof ganacsada ah oo baqaarkaas mooska lahaa kana ganacsanayey iyaguna goobtii ayay ka baxsadeen ujeeddaduna waxay ahayd inay qofkaas weyn gaarsiiyaan isla markiiba ciidanka ammaanka ayaa u gurmaday qofkii gurmad ayaa loo fidiyey waana maxay ahayday eh, gurmada caafimaada loo fudaya hase yeeshee dadkii falkaa geysta gacanta laguma dhigin waxaana la rumaysan yahay xogaha ciidamada ammaanku ay helayaan in dadka falkaa geystay aysan ahayn falalkii khawaarijta hase yeeshee eh, mar dhow gacanta lagu soo dhigi doono baaristooda socota <clears throat> degmada xamarsha jablaanta gahiir ayaa toddobiy labaatankii bishii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan ee abaar lixdii afartan iyo lix daqiiqo ayaa eh, qolo khawaarijta ka mid ihi waxay kusoo dhex dhuunteen dad shacab ahaa oo meesha ka ganacsanayey ama ka dukaamaysanayey waxayna ku tuureen bambagacmeed ciidamada ammaanka oo qaybta roonda ka ahaa ee si khasaaraha aan loo badinin oo dad shacaba aan waxba la gaarsiinin ayay ku baxsadeen suuqa dhexdiisii ayagana haybtooda ee dabagal baa lagu hayaa biidni illahi albaari maxkamadda awoodda ulayaa loo keeni doonaa degmada dayniile gaar ahaan waaxda gubta ayaa toddobaiy labaatankii bishii oktoobar waxaa miino lagu xiray sidaasoo kaleeto si dhuumaalaysi ah derbiga guriga loogu xiray gurigoo duganaa qof guddoomiya waaxeed ah waxaana ku dhaawacmay waxaa dhaawac yaroo fudud ka soo gaaray gudoomiye laameed goobtaa kaaga dhowaa degmada wadajir kii bishii oktoobar abaala shantii ama kooiyo tobankii barqanimo ayaa saldhigga degmada wadajir waxaa lagu soo xiray eedaysane ee lagu magacaabo maxamed salaad culow iyo eedaysano kale oo lagu magacaabo maxamed cali xasan labadaba waxay ku eedaysnaayeen in ay dhacayeen ama burcadnimo geysanayeen oo ay dhacayeen dad shacab soomaaliyeed ama baylla ka dhacayeen maxkamadda awoodda u leh ayaa la waafajiyey ayagana degmada hodan gaar ahaan waaxda oktoobar sideedlaatanki bishii oktoobar ayaa lix saac iyo bar fiidnimo ama saqda dhexe ayaa laba nin oo ku hubaysan qoriga aaka ah waxay dhaawac u geysteen qof da ahaa oo marayay ama ku sugnaa xaafadda jaamacadaha deegaanka ceelasha biyaha ayaa howlgallo ay ciidanka sameeyen waxay gacanta ku soo dhigeen dad dhallinyaro ah oo la rumaysan yahay in ay yihiin cayaal weerada oo amni darre ka geysanayay deegaankaas iyagana gacantaa lagu dhigay waxaana la waafajiyey maxkamadda awooddu lahayd <coughs> degmada howlwadaag soddonkii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan ayaa baara sagaalkii subaxnimo ama saddexdii subaxnimo ayaa eh, waxaa isgoyska dabka waxaa ku qarxay gaari haar yar ah oo qof muwaadinahoo iska lahaa loogu dhejiyey miirada nooca dhejiska ah hase yeeshee micnaheedu ma ahan in miirada meesha loogu dhejiyey gaariga oo lagu soo xidha ayaa goobta soo gaaray sidaas ayaa qaraxii ku dhacay gaarigii ku qarxay eh, qofkii muwaadinkaa ah, gaariga iska lahaa iyo dadkii la socdayy kuwii ka agdhowaana cidna wax kuma gaarin wax kuma noqonin afyeenka ciidanka booliska soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo kalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal yadowiyo isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyo isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay garyagarisirtiyey barnaamijka xog wareysa degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya cali jeyti cismaan u qaybsamaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya arrimaha ciidanka deegaanka sidoo kalena ahaa guddoomiyihii hore gobolka hiiraan ayaa sheegay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeedba looga baahan yahay inay ka qayb qaataan dagaalka lagu soo afjarayo al-shabaab waxuuna sheegay in cid kasta ay mas-uuliyaed ka saaran tahay dagaalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xilka uu ii magacaabay ama shaqada uu ii idmaday ee la dagaal sidii loola dagaali lahaa nimankaa caadaystay dhiigga bini aadamka ee shayaadiintaa sidii dalka looga saari lahaa marna waxaan ilaahay ka baryaynaa in alla nagu asturo marna madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo shaqada xilkaa uu ii idmaday iyo hawshaa uu ii idmado ballaaran ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nagu asturo oo waxaa ummadda soomaaliyeed ama madaxweynaha qaranku uu naga filayo ama shacabka soomaaliyeed ay naga filayaan ilaahay inuu nagu asturo ilaahayna uu suuragal ka dhigo mahad celin ballaaranna mar labaad waxaan carabkii ku adkeynaya madaxweynaha inaan xilkaa kuna faraxsanay ugana mahad celinay taas waa taas <clears throat> ta labaad hay-adaha dowladda soomaaliya haday tahay golaha wasiirada iyo hadday tahay labada aqal ee baarlamanka aqalka sare iyo golaha shacabka madaxda isteydada ciidamada soomaaliya u horeeyo ciidanka xoogga shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa in dhammaan oon ka codsanaya intaan carabka ku sheegay ku soo dhuftay iyo inta kale soomaaliyahe ku lamaana in loo istaago sidii loo dalka looga saari lahaa nimankaa shayaadiinta nimankaa dhiigga bini aadamka caadaystay dalka in laga saaro ayaa ayaan ka codsanayaa madaxda qaranka hadday yihiin kuwa istaydada iyo hadday yihiin golo wasiigo iyo hadday yihiin khaasatan shacabka soomaaliya ciidanka la yidhaahdo sato haddana loo yaqaano macawisley meel kasta ay joogaan gabdhaha soomaaliyeed qof kasta oo dhalashadiisu soomaali tahay kacdoon in loo istaago imaamka in la iska bixiyo horta eeg haddii shidda ku qabsato sow inaad shiddada sidaad uga bixi lahayd ka fekerta maa oo soomaaliya yaa yaa u maqan waxa ku cadow baa qabsadaye soomaaliya waa lagu soo duulaye inkaar baa qabsa nimankan fiiriye nimankani xabadda qofka colka xabadeed kugu ku soo weerara maalinunbaa xalkeeda la gaara kala xoog roonaateena iska celisayaa bini aadan kaloo idin yimaado iyo si heshiis gaarteena xuunbaa lagu xaala wax ka daran baa yaalla meesha oo maxay yihiin war taariikhda dib ugu laabta soomaaliya weligiin qof soomaaliya oo inta bamba isku xira isqarxinayaya taariikhda soomaaliya yaa ku maqlay ma jirto caasi waalidiin kasta u yahay canug aabbihii iyo hooyadii dhahaya meher igumaa dalin oo diin wax kamaada ogeyn ee anaa diin aqaan canug aabbihii hooyadii dhahaya taariikhda soomaaliya yaa ku haya ma jiri jirin waxaan aragnay oon maqalna maaha waxa ay la yimaadeen nimankani gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran dhegeystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeena waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goone aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay xafaayada konfi baby iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayuu u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war ciyaal xamar baraarugay ma jiro duul ka xoog badane intii lagu hantaba goordhow bay soo xirxirayaane qof kastoo xidhiir laleh ayaa dan u xawaarayne xaafaduguma dhuudhuuman karo xamar shabaabkiiye isxaluuladkii hore haddeer xaalad laga qaadiye kii soo xaroodaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xireen amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaaye xamdu shukur ilaah baan u naqay mahad xaggiisiiye adimaa anaga nasiri karta ciyaal xamaraanahay wariya maa ka dhacday meelay ku geysaba goodobtayda laacarow ahey socda walisagootiyelaariha soodana sooralen buruntoe eh. war nin koox dhallinyaraahu inta guriga uu gashee ku dhaheen iscaddeen waxaa tahay wuxuu yidhi barishkan iska daayilahay sheenaba eray war warka hanaga naga dhex gelinna wuxuu yidhi dhallinyaradaani nabasugid miya ayaa u xil saaray hawshaan maxaa amniga ka galay ayaga war dhallinyarada mahad baa soo diray war kalamaanay dhugmo iyo odrosi hadday tala dhabiil beesho wandhifdhiif haldoorkeed ku dhaqan waa mid dhaawacae eh. tabtay maanta dhiiqday xaqiiq waa mid ay ka dhaagen warmashiirreero war mahayside eh. madaxweyne deni wuxuu la kulma taliyayaasha ciidamada eh. qaar uu xilalkii ka qaaday iyo kuwa u magacaabana waa u kala wareejiyey eh. wuxuuna ku amray dhammaantood doorashada inay hirgeliyaan ciddii hor istaagtana waa fahmi kartaa wuxuu la maagan yahay marka bilaashaad u xiiqaysaa dadkaaga dhinac ka raac <laughs> taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa yodheegijariwar madaxweyne denioo inuu gabayey aanu malaynayo wuxuu yidhi inaan dumiyo maantiio inaan dib ugu soo laabto buntlanay labada war madaxweyne deni waan la qabaahe hangoolka eh. galmudug wuxuu yidhi eh. inaan dhimanna maanta iyo shabaab inaan isdhaafsiinno eh. labadaas dhabbaafuran waxbana kama dhexeeyaan war madaxweyne muuse biixiba mar hore wuxuu yidhi anigoo wax dili kala duco qaadan maayo dhegta qorigu hay jaro ma jidha iyo wa jidha wa isku qaba jidheen oo weliba ma jidhada waa u bada jidheen yasiinka dheegijaryadhaha war heemahaysiina waxaa la yidhi toddobaadka soo socda eh. waxaa lala maaganyaha haddii alla qadaro eh. ilaahay shabaab nafta ku jirta kuma geliyo war cabdulowbowa shabaab waa dhallinyare eh. khawaariij dheh aryaadhaha warka waataan idiin wadee todobaadkan khawaariij dagaalka lagu qaadi doono dhegahay faraha geli doonaanaa la yidhi hadda waxay arki jireenna tanu maahaa la yidhi cirka iyo dhulkuna isku siya u soco la yidhi ciidanka iyo macaawislayna isku siyay u soco doonaanaa la yidhi sababtoo ah macaawisley waa la qarameeyo waa tii hoggaan loo sameeyey iyo madax iyo talisay ka amar qaataan hadda muggaan doonaan baxaa muggaan doonaan gadaalu laabaha muggaan doonaan tegaah waa dhammaatay hadda ila aheeyow qawaariij hanaga dhigin war cabdilasosir milatari maahan waxaad ka shifaysaa armaqal ma dagaalka shabaabaa qarsoon qof walbana inuu la dagaalo waa ku waajibay war gadaal baan u laabanaya reerey baan soo salamaya waan nasanayaa ma jidhaa lagu yidhi war war ma haysiine shabaab tababarkii waa bedeleen markii hore la bari jiray sida leesu qarxiyo sida weerar loo qaado sida dadka loo dhaco iyo sida nashiiddo loo qaado hadda waxaa la baraa sida gododka looga baxo sida loo dhuunto sida loo cararo iyo sida geedaha loo galo nashiidadiina waxay ku beddeleen nabixiyo nabixi naga bixi allahayow xaaladdu jiq weeye waan weynay war nagama haysaane majimba majaamba mise jaha wareerbay arrintaydu joogtaa war bilaashaad u daalaysiina cabdiweli ceelbuur kama sokeeyo warba waa mu warwar ma haysiina waaligii walaayada bu'aale xabsiga xalay loo taxaabay sababtoo ah macwiisuu xirtayo inuu macwiisla yahaa looga arya aryaa cabdikuusow nin waalan walaalkiisa xirtay kiina wuxuu sheega miyaadan horuu maqan war waxaa kaloo la yidhi qoysaan qofu waalan qosol kama dhergaan war hallugula sahanfinnada adigaa hurinayee markii shabeellada dhexe ciidan la kala dhex dhigay oo qaraabadii isdilaysay la kala celiyey galgaduudaa laga shiday dabkii arrintaasuna waa ay caddahay odayaal aan hadalkooda dhagaystay eh. inay qandaraas ku qabaan eh. laakiin waxaanan weli garanayn eh. qarashkaas ma qawaariijaa bixisay mase qoon kalaa dhiibay qarash ciddii bixisaba waa la qaadanayaa war waxaa la yidhi qawaariij iyo ibliiskuba bini'aadanka kama faaruqaan warba wayla qiyaamaha waa shaqaysanahayaan baa lagu yidhi aryaadhaha calaa kulli xaal idinkoon istaalin qarashkaa moogi qoonbaxshe qayladu waa qaareen shaabaab qarashkaa moogi qoonbaxshe qayladu waa qaareen shaabaab war kalamaaney hadda ka hor waxaa la yidhi macallin jaamacad ka dhigaya maadada falsafadda ayaa isagiioo xiisadii wada uu arday fooriyey markuu ardaydii soo eegay macallinkii ayuu weydiiyey qofka fooriyey waa kuma waa la wada aamusay cid sheegtayna waa la waayey macallinkii xiisadii uu sii watay markuu cashir ka dhammeeyey ee uu fasalka ka bixi rabay ayaa wuxuu yidhi war waxaan hilmaamay xalay anigoo xaafaddeydau sii socda oo gaariga wata ayaan gabar qurux badan waddada ku arkay waan joojiyey gaariga horaana uu sii qaaday markii gurigeeda aan geeyey oo aan isbarannay magacayga iyo jaamacadda aan macallinka ka hay aan u sheegay ayay waxay iga codsatay in walaalkeedu ardayda jaamacadda ka mid ah aan u naxariisto imtixaankan aan u fuutiyo kadibna waxaan weyddiiyey ardayga magaciisa ee sidaan ku garan karo waxay tiriyou yidhi magaciisa kuuma sheegayee waxaa ku garan kartaa marka xiisadaha iyo casharada ay socdaan wuu foorfooriya kadib ardaydii oo dhan waxay fiiriyeen ardaygii foorinaayey macallinkuna wuxuu yidhi waryaashow istaag bilaash miyaan b ku soo qaatay maadada falsafada hadda marka khawaarijta cid kasta oo lugla leh saaxiib la ah qalbiga ka taageerta facebook soo qorta sidii ardaygii foorinaayey ayaa qoorta loo soo qabanaya warbow haddama waxaad la leedahay mahadsanad b hd khawaarijta ku qaatay warboka xaraamaa yaabtay waar kalamaanay wagodkii jincu baynu ku hor ciyaaraynaa war xabsiga dheesha ka daa aryaa ninkii isku garaaca waa laga laga furaya xaad ka rabtaa war cirka iyo baddaba waa la fiirin karaa cid lagu xidhaana ma jirto warbaba maxabsigii baa liintu ka dhammaatay waalwalla weyne ma cagta dhigtaan iyo tababaran baannu kaysannaye warkalamaane waxaa la yidhi jacbur gabaga qaybkama ahane waa iska xera jiire jabaankaoo muslimay gaale waa jabin lahaayeene jeebada shabaab way jirtaa madax ku joogtaa warbaba xariis baad ku dhaga hadlaysaaye shabaab inuu dawaqay waayadaan waa la soconnaaye afka xuuglayaashiiyo kuwa beenta ugu qaybsan warbal ma isdhiban intaan jeelka loo dirin warkalamaane war ma haysaane ra'iisul wasaare xamse waar goojacadda muxuu ka yidhi warwarkayga dhex gelina raiisul wasaaruhu wuxuu ka hadlay qarxii soo batuu wuxuuna ka qayb galay xus magac daray weerarka waxbarashada oo wasaaradda waxbarashadu soo abaabushay wuxuuna yidhi wadaadada masaajidda ka khudbeeya oo aan weligood shabaab soo hadal qaadin oo meelaha kale iskaga meermeeraysta waxaan leennahay masaajidda noo banneeya haddii aadnaan xaqa sheegi karin warraiisul wasaaruhu wuxuu kaloo yidhi culummada waxaan weydiinayaa waxaa dhiig dad muslimoo la xalaalaysta ka weyn oo diintu ka hadlaysaa maxay warba warraisul wasaaruhu wuxuu kaloo yidhi waa soo nalanaynaa haddee si kalea loo qaatay yeeshe hurdadii waa ka kacnay mala yeelayno wadaadaan xaqi sheegin hadda inuu noo fadhiyo beedka ilaahay war kalamaanay eh. qawaariijta shartooda shiiqii aan ka hadlaynin eh. ma iyagou la shaqeeyey mase cabsibaa shafka jiifta warwarkayga dhex gelinina ra'yisul wasaare xamsan wuxuu yidhi eh. culimo badan ayaa khawaariijtu dhibka ay wadaan ka hadlay ajarshoodana ka hormari maayaanoo waa joogaan ninka waa cabsanaya uga aamusan dhibaatadooda miyaan la dhihin suldaan jaa'ir a ninkii xaqa u sheega waa shihiid wadaadka inuu shihiida diidano muxuu doonayaa warshabeella ayda ku nool guriga shakhsiyaad bahaloobay kuwa shaarar qabaahi shirka waa la noqdaane eh. shaaca maa laga qaado war wasaaruhu waxaa kalou yidhi eh. dadka shabaab ka baqaya iimaan miyaysan lahayn eh. qadarta rabbi sharteeda iyo kayrkeeda miyaysan ku kalsoonayn iimaanu bilqadar yakumakunadliya waan wallaweynay wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke weydiiya culimada war abwaanguuro isna soo xasuusta waayihii uu qaraaga ahaa wuxuu yidhi timirlafaa ku jirta wadaadka ka hadlaya falastiin iyo xasuuqiyo yahuudda eh. haddana aan weligii soo hadal qaadin gumaadka khawaariijtu dadkiisa ku hayaan eh. ma muslimnimo ayuu ugu damqanayaa reer falastiin eh. hadday saas tahay waa sax waa walaalaheen oo cadow gardarra ku laynayo waana wax laga xumaado guud ahaan soomaaliduna waa la damqadaan shacabka falastiin islaamkuna waa hal jir laakiin su'aasha isweydiinta u baahan waxay tahay shacabka soomaaliyeed ee khawaarijtu laynayaan habeen iyo maalin oo qaar ka mid ah masaajidka uu joogo lagu dhex dilay wadaadka ka aamusa xusay muslimiinu ma yaqaan miya dad badan ayaa qaba cabsi inay uga afaysteen mase sababtoo ah waxaa ka mid ah wadaaddo deegaanno aan shabaab joogin ku sugan iyo qaar yurub iyo maraykan jooga oo xataa qaraxii soobee kunqa qof ku dhimatay aan juu ka dhihin falastiin markay ka hadlayaanna waa ooyayaan walle waa amuur kale u yidhi iyo ujeeddo qarsoon oo mudan in wax layska weyddiiyo kollay timir lafaa ku jirta gabaynaa wuxuu yidhi hoow waxaan uun leesku aaminay ishu aragtay uurku raac waxaan uun leesku aamiinayn ishu aragtay uurku raac ulmaadisaaqasay geliniyay bilaawena aryaa toddobaadka soo socda bayraqdaara ah, howlgel ayaa la yidhi ciidanka iyo macaawislaydana la kala garamaayo bur iyo biyaa loo kala baxaa soo maahan marka maadaa taaban kara xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo اشعل مدعي Señor.

haysaba xumaantiyo islecaad ku noolaanmaseysaba xumaantiyo islecaad ku noolaan